waa ku yimid ah, laakiin darfu makaanka shaad waxaan maba ku yimaadaba madlic oo ku yimaada waana shaad ah, xataa idaa balaga madlica shams qoraxda makaano dhalashadeeda badrudiinka kuu sheegi doono qiyaasna mabale darf laakiin masterku qiyaasna waa ku yimaadaa oo ah madlac shaadna waa ku yimaadaa madlic madlica marka shaada maطلع noo qabo oo mser iskaga qoro darafkuna waa asnaba lamido waa shaad halkana laakiin maserkaan iska tirsayna ilaa isagaa qiyaasna leh shaadna leh waay almajmicu makaanu kulmin ayaa shaadoobay almajmicu jamaca waa kulmiya yajmacu waa kulminaa jamaca sow facala xalqiyula maha ya qul bifadl اllahi wbiraxmati fabidalika falyafraxuu huwa khayru mimaa yajmacuuna soo maaha yajmacuuna waa xalqiyu laam waa reer koraad masder iyo darfa maxaa laga rabay mafcalaa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 tidhahdaa marka waa reer koraad xalla waa dega yaxulluhaa a la yidhaahdaa laasimna waa laga dhigaa mararka gaba laakiin yaxullu calaa kulli xaal damu ku yimaadaa facala mudaacaf mucadaadeh hana ka shakin waaya waxaad tidhahdaa yaxullu xalla ah, waa dega yaxulluhaa waaya maxaa laga rabay marka master iyo darfa koraa laga rabay maxilun al maxallun marka waa ku yimaada waana qiyaas ama darfa ku yimaado ama master ku yimaado yaxullu waxaa laga rabay daraf iyo masterba kor inay ku yimaadaan maxallun waana ku yimaadaanoo waa qiyaas laakiin darafkiyaa hoos ku yimid oo maxillun ku yimid waana shaad markaa makaanu degidaa shaadowdaydha wa naajizun caajisid ama kari waayaa shaadoobay shayga marka qofku kari waayo cajaza waa baabu catala yajizu waa ku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 kartaa cataba yactubu wa yactibu hadday yactubu ku timaaddo master iyo darfo waa mactab hadday yactibu ku timaadana iftax masteran wa siwaahog sir weeye marka marka ay yactibu ku timaado markaasaa masterkii mactib ku yimi sawshaadku ma ahan markaas ah, ilaa mactabaa laga rabay ilaa waa baabu catale marka msterkiya shaad waxaa tidha canaana shaashaadooday oo masterkiya marka ay shaadka marka mactibay ku timi ah, mar walba shaadu ku ya ah, hadduuba mafcil ku yimaado labada goorba koraa laga rabay masterka ah, mar ay hoos laga rabay ma jirto labada goorba shaadu ku yaha marka wejna kuma banaana wey macneheedu waxaa tidhaa mafcilun mafcilunaa shaadoobay min dacda xaggeeda xaal uu ka ahaaday dhig wa min wejina waa cabsaday xaggeeda xaal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 socdo waay waxaa tidhaa wasnu mafcalatin mafcalatin wasnigeedaa shaaloobe mafcala caynta fadxaad ku qorane annaga mar mar walba shaadkaan rabna ah, ilaa qiyaas horaan u barannay wasnu mafcalatina shaadoobay mahaa madkuuraaddii la jirkooda xaalwe intii lasoo sheegay sida u shaadoobn isna la shaadoob madkuuraaddii la jirkooda maaa halkaan ka xaalaynay wasnu mafcalan ka xaalaynay haye haddana xaalo kale minixsib jaarmajruurkaan xaalee jaarmajruur xasan ma jaarmajruur waxay tahay ixsi waaba ficlu amare jaarmajruur ismuun ku noqona maa qusida lafdu fawasmu weeye saas weeye waxaad tidhaahdaa masuuqan xaalo laga dhalaaliyey wasnu mafcalaha min ixsib iyo wa darbi marka noo soo qabo wasnu mafcala oo laga dhalaaliyey ixsib iyo wasnu mafcala laga dhalaaliyey darbin waxaad tidhaahdaa maxsaba iyo madraba dheh maxsabatun madrabatun xasiba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 masder miimiya iyo darf iyo zamaan miimiya halkaasna waa iskaga mid saddex kullu minhumaa alaaثa وaishruuna miaalan wasni dhihi maydid wasni ha dhihin waa hal wasni waxa dhamo ama waa laba wasni waxa way miaal dheh saddex iyo toban miaal wey sawma noqon toban ah, midaano toban master iyo saddex iyo toban daraf sawma noqon marka taasuna saddex iyo labaatan iyaduna noqe tamamaa saddex iyo labaatan alaaatun wa ishruuna leeyahy taa lagu dara alaaatun wa cishruuna mihaalana laleeyahy waa saddexna waa isu khilaafsan yihin wa yakhtalifaani ashyaa haadihi masaadiruhaa casharatun wa duruufuhaa alaaatun alaaata cashara dheh miaala tan masaadirteedu waa toban duruufteeduna waa alaaata cashar walatii bacdahaa cagsu daalika taas intaas cagsigeed wey dermada dambe darafkaa noqona duruufta waxay noqonayaan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 dambe han miaal oo mualaah ku jirta midda dambe hadihi darma laysa fiiha muallaun mid saddex xaraka ku bannaanta kuma jira kan laakiin midda dambe walati bacdaha hamsu miaal muala saddexay isku khilaafsan yihin waa la helay soo waxaan uga laabayna fiiriya afartan bayt fiiriya beytka ugu horeeya toddoba miaalaa ku jirta soo saas maaha beytka ugu horreeya miqa miaala ku jirta toddobo madlima madlica almajmic maxmida madimah mansikun madinatun toddoba soo maaha beytka ku xigana toddobaa ku jirta mazalla mafriqun madila madabun maxshirun maskinun maxilun sow toddoba maaha toddoba weeye beytka ku xigana lix weye lix weye lix weeye majisun majisatun mahlikatun mactibatun mawdicun mawjilun sow lix maaha haye kan ugu dambayna waa saddex maxsabatun madrabatun mawqiatun saddexaas kaliya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 yidhaahdeen min cajaza xaaluu ka ahaaday waa kari waaye iyo wacataba waa canaantay iyo wahalaka waa halaagsamay waxay yidhaahdeen macjasatun kariwa kariwa waa qiyaaskii wa macjisatun kariwa waa shaad cataba yactibu yactubu mar walba masarku inuu kor ku yimaadaa la rabaa wa mactabatun canaanasho waa qiyaas fadxu wamactibatun canaanasho waa shaad ilaa koraa la rabay wamahlakatun halaagsamid waa qiyaas wamahlikatun halaagsamid waa shaad falfatxu huwa walkaslu shaadun ila soco wa fi waxay yidhaahdeen min wadaca waa dhigay iyo wawajila waa cabsada xaalow ka hadlay waxasiba waa maleeyey mawdicun makaanu dhigid waa shaad wadaca yadacu uu ahaa soo maaha waa shaad wa mawdacun makaanu dhigid waa qiyaas wa mawjilun makaanu cabsasho waa shaad wa mawjalun makaanu cabsasho waa qiyaas wa maxsabatun